alxamdu lilah wsalaatu <clears throat> wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaahu wabacd asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waxa aynu waxaa inoogu dambeeyey <clears throat> aqsaamu alxadiid alaxaad min xaysu alqabuul waradd waxaynu u qaybinay xadiiskii axaadka ahaa mid maqbuula iyo mid marduuda soo maha waxaanay ku xidhanta baan nidhi in xadiisku maqbuul noqdo iyo inuu marduud noqdo cidda warinaysa cadaaladooda diyaanadooda iyo xifdigooda iyo dabdigooda soo ma waay xadiiska ma xadiiska maqbuulka ah ayuu sheekhu qaybihiisii kuu sheegaya marduudkuna maqbuulkuna waa qaybo marduudkuna waa qaybo waa darajaad waay <clears throat> waxaanaynu sheegnay mararka qaarkood in cibaarada si kale loo dhigo walahaa xadiiskii waa la qaybinayaa min xayu sixa wadacf xagga inuu saxiix yahay iyo inuu daciif yahay waxaa loo qaybinayaa saxiix iyo iyo daciif ama min xayu thubuut wa cadami thubuut oo waxaa loo qaybinayaa xadiis thaabita iyo xadiis geyr haabita oon sugnayn marka taqsiimaadkaasi waa isku macno waxaa lamid a haddii lagu dhaha xadiiska waa la qaybinaya waxaa loo qaybinaya mid la xujaysto iyo midaan iyo midaan la xujaysan waa cibaaraad isu imanaya fi ljumla aqsaamu lxadiidi lmaqbuul buu sheekhu xadiiska ahi waa qaybo waana darajaad qaybahaasi ayuu sheekhu si guud kugu sheegi doonaa xadiiskii maqbuulka ahaa wuxuu u qeybsamayaa xadiis saxiixa iyo xadiis xasana maxaan kugu uri xadiiskii maqbuulka aha wuxuu uqeybsamayaa saxiix iyo xasan ayib saxiixu wuu sii qeybsamayaa wuxuu uqeybsamayaa saxiixun lidaatihi iyo saxiixun ligayrihi waynu kala sheegi doonaa xasankuna wuu qaybsamayaa wuxuu u qaybsamayaa xasanun lidaatihi iyo xasanun ligayrihi waa war aada u kooban oo fiican xadiiskii maqbuulkaa waxaynu u qaybinay saxiix iyo xasan xadiisku hadduu saxiix noqdo ama uu xasan noqdo saxiixaasi ama lidaati ha ahaado ama ligayri ha ahaado xasankaasi ama lidaati ha noqdo ama ligayri ha noqdo wuxuu noqonayaa xadiis maqbuula oo la aqbalaayo oo sugan oo la xujaysanayo oo la deliishanaayo oo lagu camal falaayo ilaa inuu ilaa inay sugnaato in la nasakhay mooyaane waadix waay waxaa la mid ah xadiiska xasanka ah isaguna waa maqbuul intaas sheekh saa kuu sheegaya waaya wuxu uhi aqsaamu lxadiidi lmaqbuuli xadiiskii maqbuulka ahaa aqsaamtiisa ee la aqbalayay laba qaybood buu qaybsamaa qeybta koobaad waxa weeye xadiisun saxiix xadiis saxiix ah wa huwa xadiiska saxiixi aladii xadiiskii weeye itasala uu xidhiidhay sanaduhu sanadkiisa xidhiidhay muxuu ku muxuu ku xidhiidhay binaqli cadlin inuu waa xadiisku sanadkiisu xidhiidhay binaqli cadlin maca naqli cadlin iyadoo lala qabo in qofka soo naqlinayaa ee soo warinayaa uu yahay mid cadliya oo diintiisa aanu ahayn mid la tacniyey taa mid dabdi xifdigiisu dhammaystiran yahay xadiiska saxiixee laguu sheegayaa waa xadiiska qofka soo naqliyey uu cadli yahay ko oo fisqi diin dacni diintiisa gale aanu jirin dacni diintiisa galay aanu jirin cadli macnaheedu waa saas taami dabdi xifdigiisuna uu dhammaystiran yahay waa labo sanadkiisuna uu xidhiidhsan yahay waa saddex min hayri shuduudin inta dhexe ka bood waynuu noqone min gayri shuduudin isagoo wax shaadnimayna aanay ku jirin walaa cilatin cillo wax yeesha oo lagu duraana aanay ku jirin wa hagaag xadiiskii saxiix ahaa wuu tacriifiyey sheekhu wuxuu yihi waa xadiiska shan shardi laga helo shanta shardiya laga helayaa maxay waa inuu sanadkiisu mutasil yahay mutasil iyo maxaa looga jeedaa ruwaadda warinaysa mid waliba waa inay caddaato inuu sheekhiisa soo gaadhay waxna ka maqlay oo uu wax ka qaatay waa inuu ku warinayaan siiqa ay ka cadday inay kala maqleen ya waxaynu idhi xadiiskiina man acmalu binniyaat bukhaari iyo muslim iyo keyrkood waxay wariyeen min turuq bay ka wariyeen can man an saciid bn can yaxya bni saciid alansaari qaala xadaanii a maanul miaalka an ku celina qaala xadaanii maxamed bn ibraahim ataymi qaala xadaanii aw akhbaranii calqamata bn waqays waqaas aleyfi qaala samictu cumar bna khaaab cala lmimbari yaquulu samictu rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalama yaquulu inama alacmaalu biniyaat sanadkaasi waa mutasil oo rijaashiisa nin waloo ka midiba wuxuu sheegay inuu ka maqlay maxay sheekhiisa waay waana sanad raggiisu ay cuduul yihiin oon diintooda waxba laga sheegin xufaadna ay yihiin xifdigooda la qiray waay shuduudku waa cilo xadiiska wax yeesha shuduudna waynu fasiri doonaa shuduudku waxa weeyaan raawi ruwaada ka mid ihi inuu sheekh wax lagala wariyey sheekh wax lagala wariyey oo arday wax kala qaadatay inuu ka sheego waxaan ardaydii kale la warinin shuduud baa la ydhaha ciladuna waa inoo iman doonta xadiiskaas shuruudaale waxaa la dhaha wuxuu noqon doonaa saxiixun lidaatihi waxaa kaloo jira xadiis saxiixun ligayrihi la yidhaayo saxiixan soo gudageli doono sheekhu sheegi doonuu soo wado oo waa maxay waa xadiis shantaa shardi ayaa laga helay afar shardi oo kamida ah laga helay laakiin halkii xadiiska saxiixa ah ruwaadiisa xifdigooda uu taamka ahaa ee la caddeeyey in xifdigoodu uu qawi yahay oo aanay wax nuqsaani ku sugnayn amba wax ceebi ku sugnayn ayaa xadiiska saxiixun ligayrihiga raawiga warinayaa xifdigiisa wuxuu ka hooseeyaa xifdiga saxiixun lidaatiga ruwaadda warinaya xagga xifdiga in yar kala sokeeyaan ya waay wuxuu ku yihi marka ka koobaad waa xadiisu saxiix wahuwa aladii kiway itasala sanadu uu ku xidhiidhay oo xadiisku sanadkiisu xidhiidhay binaqli cadlin buu ku xidhiidhay mid caadili soo naqlinta oo soo naqlinayo raawi caadila ah, oo taa mid dabdi dabdigiisu dhammaystiray aw ilqaasiri canhu qaliilan ama raawi xifdigiisu in yar dhiman yahay wadalika ka waa waa waktigaasina uu saxiixa noqonaya wa ida ctudida marka la xoojiyo min gayri shuduudin isagoon wax shaadnimaa yeelan iyo walaa cilatin wax cilaa yeelan ka xadiis xasana saxiixa la yidhahda haddaan si kooban kuugu sheego waxa weeye xadiiska xasanka cafan xadiiska saxiixa waxa weeyaan waa xadiis shan shardi laga helay sanadkiisoo mutasila ruwaaddiisoo cuduula xifdigoodoo taama ama in yar xifdigooda wax ka dhiman yihiin shuduud aanu lahayn cilana aanu lahayn waadix soo ma adi ka labaad waa xadiisun xasanun xadiis xasana wadalika xadiiska ahi waa tasala sanadu waa xadiisku sanadkiisu xidhiidho binaqli cadlin maca naqli cadlin waa xadiis sanadkiisu mutasiliyey ko aan inqiaac iyo iyo itisaal la-aani aanay ku dhicin xadiiska sanadkiisu xidhiidhsan yahay ee aan kala goonayn wey binaqli cadlin maca naqli cadlin iyadoo la qabo in nin caadili soo naqliyey raawi caadili caadilkaasoo khafiifi dabdi dabdigiisu uu waxa weeyaan khafiif yahay waa waa caadil xifdigiisu uu khafiif yahay aw daciifin ama waxaa soo naqliyey raawi daciifa oo munjabirin keyrkii ku kabmay min geyri shuduudin isagoon shaadnimo lahayn walaa cilatin cilana lahayn xadiiska xasankayna isna waa sidan labada wuu kala saari doonaa hadda waxaad qabataa qismada koobaad xadiiskii maqbuulka ah inuu qaybsamay saxiix iyo xasan saxiix iyo xasan waa laba istilaax waa laba eray bixin oo muxadisiini leeyihiin haddaad af carabi u fasirto oo tiraa saxiixna waa kii caafimaadka qabee xasanuna waa kii wanaagsanaa ya muxadisiini sidaa luuqa ahaan loo fasirayo keliya uma jeedaan saxiixna shay shuruud mucayana laga helay bay uga jeedaan xasanna maxay uga jeedaan shay shuruud mucayana laga helay labadu kala saaraya u fiirso aqsaamu lxadiisi saxiixi xadiiska saxiixa aqsaamtiisa waayo waxaan nidhi xadiiska saxiixa laba u qaybsamaa saxiixun ligayrihi iyo saxiixun lidaatihi xasankuna muxuu u qaybsamaa xasanun lidaatihi iyo xasanun ligayrihi xasan saxiixun ligayri lidaatihi waa maxay saxiixun lidaatihi waxa weeye xadiis iskii u saxiixa aan ku kala fahansiiyo mithaal dhow a waaqicod ku fahmi kartana aan kuu sheego saxiixu lidaati waxa weeye xadiis iskii saxiixu ah oo waxaynu waxaynu nidhi waxaa dadka caafimaadka qaba mithaal ka soo qaata dadka caafimaadka qabaa qof baa caafimaadkiisu taam yahay ya qofka aa qof baa caafimaadkiisu maxay yahay taam yahay qofka waxaynu odhanaa waa saxiixun lidaati qofna wuu caafimaad qabaa laakiin waxbaa ka waxbaa ka dhiman marka dadka la eegaya ma caafimaad qaadayso ma xanuunsanayo wuxuu ku xisaabsan yahay dadka caafimaadka qabaa laakiin caafimaadkiisa caafimaad qabkiisu waxbuu ku tiirsan yahay mithaal ahaan sida qofka caafimaadka qabaa kelidii qof isbixiye maaha ee maalan lug baa go-an dabadeedna wuxuu isticmaalaa markuu soconaya maxay dee waxyaabaha lagu socdee la cuskado ayuu isticmaalaa qofkaasi caafimaad ahaan wuxuu ku xisaabsan yahay dadka dee qof jiifo oo dhulyaalahoo dee xaaladiisu xaalatoo dee la rorogayo maa waa ninkaa shaqaysanaya cararaya laakiin miyuu la mid yahay ninkii caafimaadkiisu toomka ahaa ya idan waxaan leenahay kaasi laangadhaa ah ee lugta birtaa ku soconaya waa saxiixun lish ligayrihi ha oo waxaa laga yaada haddii ushaa laga qaado inaanu soconin inaanu soconin waay si ka kasii baadixsan aan kuu sheego dadka waxaa jira kuwo caafimaad qabo caafimaadka u taam yahay oo indhahoodu ay wax walba arkayaan waxa dhowna wuu arkayaa waxa fogna waxa fogna wuu arkaya biduuni muraayad la-aan buu iska soconaya kaa waxaan leenahay marka ictibaarkaa laga eego waa saxiixun lidaati ninba isagu waxa dhowunbu waxa fogunbuu arkayaa waxaan dhow ma arkayo waxaan dhow si u arko waa inuu muraayad qaato ya dad kamida dee marba mid baa daciifa oh. waay si uu waxa dhow u arko muraayad buu adeegsanaya araggiisa dhow muxuu ku tiirsan yahy markaa ama araggiisa fog muxuu ku tiirsan yahay hadduu ka fogi daciif yahay hmm, muraayadda marka waxaan leenahay waa min hada albaab waa saxiixun ligayrihi saxiixun ligayrihi waa sidaas aqsaamu lxadiisi saxiix wuxuui waa saxiixun lidaatihi mid iskii u saxiix ah wa huwa xadiiskaasi matasala sanaduhu weeyaan waa xadiisku sanadkiisu ku xidhiidho binaqli cadlin raawi caadilasoo naqlinta uu soo naqlinaayo raawigaasoo taamid dabdi dabdigiiso dhamaystiranya saddex shardo halkaa ku sheeg inuu mutasil noqdo sanadkiisu waa inqiaac gelin rawaadiisuna cudul noqdaan taamu dabdi xifdigoodu dhammaystiran yahay min geyri shuduudin shaadnimo la-aanteed iyadoon wax shaadnimuu sameeyey raawigaasi lagu hayn riwaayada uu ku sameeyey iyo walaa cilatin cilad qarsoon oo aan dadka hore ugu muuqan oo nin khabiiru uu soo qabanayo mooyaane idan maxayn leenahay xadiiska shan shardi laga helo itisaalu sanad cadaalat ruwaad dabd ruwaad weliba dabdigoodna uu taam yahay cadamu shuduud iyo cadam lcila shuduud iyo cilo way iman doonaan iyagoo fasiran shantan shardi xadiiska laga helo muxadisiin maxay u yaqaanaan saxiix saxiix bay ku idlaaqaan maxayna uga jeedaan saxiixun lidaatihi saxiixun ligayri waa maxay waa ma sanaduhu xadiisku sanadkiisu mutasil yahay binaqli binaqli binaqli khafiifi dabdi qaliilan raawi xifdigiisu in yar khafiifay idactudida weliba markay cid kale xoojiso min gayri shuduudin shuduud la-aantii iyo walaa cilatin cilo la halkan waxa weeye xadiiska xasankaahi xasanun cafwan xadiiska saxiixun ligayrihi saxiixun ligayrihiga ihi waa xadiis shuruudii xadiiska saxiixa baa laga helay laakiin shardigii taamu dabdi ahaa ayaa xifdigiisu raawiga rawaad ruwaad ruwaadiisa ka mid a ah, ayaa xifdigiisu in yar in yar ayuu halkii loogu talagalay ka hooseeya oo maalan xadiiska ruwaadda warisay waa dhammaantood dabdigoodu waa wadataan laakiin nin nin kamida ah raggaasi ayaa xifdigiisu aanu mustawi ugu sarreeyey gaadhin mustawi ugu sarreeyey mu gaadhin waxaa la hayaa isagoo maalan bacdu alaxaadiis ama shuyuukhda qaarkood axaadiistiisu iskaga dhex darsantay waxaa la hayaa maalan isaga oo bacdul axaadiis ku wahmiyey ama raggii la wariyey ku khilaafay markaa ninka aan axaadiistiisa wax qalada lagu soo qaban iyo ninkaa axaadiista qaarkood qalad iyo wahmi ka dhacay lagu soo qabtay ma isinaanayaan muxadisiin agtooda ma sinaan waay xadiiskii ninka xifdigiisu khafiif kifa eh, in yar uu khafiifay uu wariyey ayaa waxaa la helay xadiiska eh, xadiiska laftiisii oo sanad kale lagu wariyeyoo dariiq kale lagu wariyeyoo raawi kaliyo kale oo isaguna sidiisa xifdigiisu yaro khafiif yahay uu wariyey ayaa la helay labadoodii markii laysku daray miyana isxoojin saxiixun ligayri markaa waa saas saxiixun ligayri waa maxay asaas culimadeedu waxay odhan jireen saxiixun ligayrihibu waxa weeye laba xadiisoo xasanoo isku biiray laba ad xadiis laba sanadoo xasana xasanun lidaatihi haysta oo isku biiray nin aynu wallaahi hebel xadiiskiisa xadiiskaas inaynu xasan ku xukuno weeye waayo rawaadiisa nin kamida ah, xifdigiisa waxoogaa laga sheegay ayuunbaa waxaa yimi nin kale isaga lamido xadiiska laftiisii warinaya ya de way isxoojinayaan ya way iskabayaan soo waxaa loo bixiyey markaa saxiixun ligayrihi bisababi gayrihi buu saxiix ku noqday laakiin iskii haddii loo eegi lahaa wuxuu ahaan lahaa maxay xasanun lidaatihi armarataad muxuu kugu yihi sheekhu wahuwa alxasanu lidaatihi waa xasanu lidaatihiga laftiisa idaa tacadadat duruquha hadday duruuqdiisu badato aw shawaahiduhu ama markhaatiyaashiisu bataan xadiiskan xas saxiixun likeyri lagu sheegayo xasanun lidaatihigan soo wado oo dariiq labaad helay weeye laba nin oo nin walba xadiiskiisu xasanun lidaatihi u ah ayaa laba ayaa xadiis wada wariyey ma isxoojinayaan ya ma isxoojinayaan saasaa loogu bixiyey saxiixun likeyrihi qeyrkiibuu saxiix ku noqday ee isagu haddii uu haddii uu kelidii ahaan lahaa xadiiskiisu xasan buu noqon lahaa wainamaa xukima lahu waxaa loogu xukumay un bisixati sixada waxaa loogu xukumay oo saxiixun ligayrihi loo yidhi lianna khifata dabdi raawi raawiga xifdigiisa khafiifay raawiga xifdigiisii khafiifidda uu khafiifay injabarad waxay ku kabantay intii yareedaynu ka baqaynay injabarad waxay ku kabantay bikarati uruqi duruqda faraa badan leh falam yabqa lilkhifati aharun falam yabqa muu hadhin aharun raad raad xukun ku xidhmaa umuu hadhin lilkhifati ay likhifati dabdi dabdigii iyo xifdigii khafiifka ahaa raad xukun ku xidhmaa umuu hadhin oo intii yareedanu ka shakisnay meesha ka baxa oo marka la helay raawi ruwaadii kamida oo bacdul axaadiis ku wahmiyey oo axaadiis wariyey laakiin axaadiistiisu filjumla ay saxiix tahay sanadkiisu mutasil yahay shuduud iyo cillo aan la imanin marka la helo isaguna caadilah marka la helo ruwaad raawi la mid ah oo wixii uu wariyey lafteeda la wariyey macnaheedu waxa weeyaan inta yarada xifdigeenu ka shakeysanayn ee aynu ugu xukumi lahayn inuu xasan yahay meesha way ka baxdo saxiix buu noqday oo muxuu saxiix ku noqday dee keyrkiiba markhaati kacay intaas may adagta nin baa war kuu keenay hebel warka ayaa kuu sheegay hebel baa ii sheegay adigoo warkii noocan maana aaminay in xoogaana ka walaacsan ayaa nin aanay is ogeyn ayaa ku yimioo warka laftiisa buu kuu sheegay shakigaad qabtay meesha kama baxay ya mid saddexaad baa ku yimi oo warkii buu kuu sheegay miyay sinaanaysaa warka saddexdaa nin kuu sheegeen iyo warka uu kuu sheegay mid iyaga kamida kelidii musmayin yastawiyaan laa yastawiyaan macnaheedu waa sidaas macnaheedu waa sidaas saxiixu ligayrihi marka lagu leeyahay macnaheedu waa sidaas nacam lianna khifata dabdi araawi injabarat biish bikahrati duruq duruqdii faraha badnayd ayay ku kabantay falam yabqa muu hadhin atharun raadu muu hadhin lilkifati xifdigii xoogaa khafiifka ahaa aynu ka baqaynay ahar xukun ku dhisma uma harin waay taasi waa saxiixi buu halkaas ku qaybiyay sheekhu waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso su-aal oo tiraahdo hebel waa cadli maxaa looga jeedaa dabdiga iyo xifdiga la leeyahy waa tam ama waa naaqus ama in yar baa ka dhiman maxaa looga jeeda waaya wlmuraadu muraadka looga jeedo bilcadli markaan ku leeyahay binaqli cadlin cadli waxaa looga jeedaa waa man lahu ninka uu sugnaaday malakatun ha hanasho man lahu ninka uu sugnaaday malakatun sifo iyo hanasho oo taxmiluhu ku xambaarta calaa mulaasamati taqwa malaka awood iska dheh man lahu ninkii usugnaatay wey malakatun awood oo taxmiluhu ku xambaarta calaa mulaasamati taqwa inuu alla ka cabsiga laasimo iyo walmuruu'ati wa mulaasamati almuruu'a inuu wixii sharaftiisa ilaalinayay na laasimo wixii sharaftiisa meel ku dhac ku ahaana ka tago caddi waxaa looga jeedaa raawiga aan fisqi lagu aqoon aan si kooban kugu sheega waa raawi aan lagu aqoon maxay fisqi wax diintiisa dura ee lagu yaqaano alla kacabsi iyo diin wanaag lagu yaqaano wey waxaa lagu yaqaana alla kacabsi iyo diin wanaag ninka halkaas sexday toosiya waay waxaa lagu yaqaanaa maxay alla ka cabsi oo fisqi laguma yaqaano wax faasiqnimaa lagu ogyahay ya nin lagu yaqaano dunuubta teeda waaweyn inuu sameeyo ama sakaa'irta inuu laazimo maaha maaha waa nin lagu yaqaano alla ka cabsiga waa hagaag mulaasamati taqwa marka waa saas daahirkiisa sida ka muuqata oo qof alla ka cabsi lagu yaqaano fisqi iyo aan lagu aqoonin macaasi waay waa marka la eega wax dadka la qiimeynayo waa qof ku dadaala wixii sharafta meel ku dhac ka ah ku ah inuu ka tago wixii sharafta xoojinayana inuu sameeyo waay si kale haddaynu u cabirno waa addoon lagu yaqaano daahirkiisa alla ka cabsi iyo dadnimo kaasaa waxaa la yidhaha maxay raawin cadl waay markaynu sidaa leenahay xaggeynu ka eegaynaa ma qalbigiisaynu soo daalacanayna xaggeynu ka eegaynaa daahirkiisa daahirkiisanu ka oo isku mid may noqonayaan qofka lagu yaqaano inaanu salaada jamaca iman in laguba arkin ama jamacu inuu ka tago warkiisu u badan yahay iyo ninka salaad kasta saful awalka taagan haluma mustawiyaan maymasi maya ma sina waa hagaag qof safu lawalka lagu yaqaano ama mulaasamatu salawaat iyo mulaasamatu ljamci waljamaacaat lagu yaqaano hadduu qofku weydiiyo halka ugu dhowaad ka qabanaysaa maxa oo ninkaas anigu khayr badan baan ku ogaho waa waa min ahli safi lwal ama waa dadka salaadaa ilaaliya ee salaadaha jamaca laazima ya isku mid may noqonayaan ninka inan walaashiya laga soo doonay ama inanu dhalay laga soo doonay ee ninka inanta soo doonay xoola ku qiimeynaya iyo ninka diin iyo akhlaaq ku qiimeynaya ma isku mid noqonayaan ninka xoola ku qiimeynaya dee isagu markiiba xagguu kacaya waad garanaysa ninka diinku qiimeynayaana wax kaloo eegaya anigi idiin sheegay ardayda qaarkood u sheegay nin culimada ka kamida oo nin inan ka soo doonay oo la yidhi inan baanu kaaga geed fadhinaa deedna yidhi bal ninkaa horta halay sheego magaciisa cidduu yahay siduu markuu ninkii warkiisii qaatay yidhi maalmo kadib igu soo noqda ee u dhilaandhaansaday inuu soo ogaado ninkani salaadaha siduu ku yahay siduu soo ogaanaya waa inuu dad ay isku meel wada degan yihiin helo soo maa dee wuu wareysan kari muu wareysan muxuu sameeyey wuxuu tegay xaafaddii uu deganaa masaajidku ku tukado ayuu salaada ku salaadii ku tukaday isagoo ninkaa ka eegaya bal haddaa xagu jira talo salaadda ma yimaadaa safal awalku ku tukadaa jilsada ugu dambaysu soo gaadhaa misagoo hinraagayo masaajidka soo galaa mise saacadaa hor horuu yimaadaa ya markii la yidhi hebelow maxaad saa u yeesheen dee wuxuu ninka xaqa ilaahay ilaaliyaa inanteeda xaqeeda ilaahay buu uga cabsanaya ilaahay buu uga cabsanaya laakiin ninka xaqi ilaahay dayacay iyadana u dayacaya iyadana oo dayacaya ya marka ha yaabin haddii lagu guraa nin salaadaa kucun baa tagay kuma siin karno ya war salaadayda waxba kaama gelin dadkaa ka odhan ya ma ilaahay nagu lahaayo baa tahay adigu <laughs> ya mm. wlmuraadu bilcadli waa man lahu malakatun malakatun maxaynu ku fasirna ama waa ninka hantay waa nin kala hanasho ama awoodu leh ilaahay karansiiyey awooddaasoo taxmiiluu ku xambaarta calaa mulaazamati taqwa inuu taqwada laazimo calaa mulaazamati taqwa marka marka la leey waa inuu raawi taqwada laasimo yahay macnaheedu waxa weyaan waa inaanu khataabo ka dhicin waa inaanu dembibo ka dhicin waa inuu macsuum noqdo miya maya taana maha marka ma ee waxa weeye waa in umuurtiisa sida u badani ay tahay mulaasamatu taqwa waa inuu yahay waa inuu yahay macruuf bilkhayri wاsalaaxi wاsadaadi fii qaalibi amrihi wa daahirihi waa inuu yahay waa inuu yahay laakiin macneed maaha inuu macsuum yahay waayo khalqiga cid cid macsuumi ma jirta oo aan ahayn ambiyada ambiyada iyo de malaaigta mm walmuraaatina waxaa looga jeedaa wixii wixii isagoo kale meel ku dhac ka ku ah dee waa inuu iska ilaaliyo wixii isagoo kale sharafu ana waa inuu ku dadaalo anigi idin sheegay ninkii sheekha ahaa ee magaalada dee magaalada culimadeeda ka mid ahaa oo de jeex xabxaba sito oo suuqa cararaya haddaad aragto oo waddada ku cunaya fii xaqii waa maxay waa min khawaarim اlmuru'a fi xaqihi soo ma laakiin haddaad aragto ya mid dadka kale kamid a ah, ya oo dadkaa suuqa lagu yaqaana maalan xamaaliinta iyo kuwa lamidkaa ah iyo magaranaysa suuqada wax iskaga ruugaya haddaad aragto de waxaa laga yaaba sidaad caalimka u saluugayso inaanad u saluugin soo ma inaanad u saluugin muru'adu markaas takhtalifu min beledin ilaa beled wa min waqtin ilaa waqti soo ma waxaanan kugu ihi caalimku muruu u leeyahay wax fii xaqihi murua ku ah fii xaqihi murua jab ku ah ma garata aalibulcilmigu waa lamid dadka wixii muruuadooda waxyeelaa way kala duwan yihiin calaa xasabi xaalihim bay u kala duwan yihin oo ya dee nin askari iyo muraadiisa waxyeele kala duwan yihin waxay wadaagaana waa jiraan waadix soo ma waxay wadaagaana waa jiraan hmm. waay wlmuraadu muraadka looga jeedo bidabdi dabdiga iyo xifdiga looga jeedaana itqaanu riwaayati wixii uu wariyey inuu suga wey itqaanu riwaaya waa inuu sugo wuxuu wariyey oo uu hubo sugid uu uu hubo waa inuu waxa weeyaan sugo mutqin waa inuu yahay wa huwa xifdigii wa huwa xifdigii ama itqaanu riwaayuhu nowcaani laba nooc weeye dabdu sadrin waa waa xifdi laabta wax lagu xifdiyo iyo dabdu kitaabin in kitaab iyo qoraal wax lagu xifdiyo waa hadal jamiil hadalkaas markaan ku leeyahay raawigu waa inuu cadli noqdaa warkiisa waan kuu sheeg waa inuu noqdo nin lagu yaqaano bisalaaxi wاtaqwa wاsadaadi wاlkhayri gayra macruufin bilfisqi soo ma saa waa inu noqdo fisqi iyo bidca iyo kabaa'ir iyo sakaa'ir iyo waa inaan lagu aqoon waa hagaa muru'ana dee waa wixii dadnimadiisa hagaajinayeen wax sharaftiisa meel kaga dhacayn wixii sharaftiisa meel kaga dhacaya inuu ka dheeraado muraadiisa wixii hagaajinaya inuu laasimo marka lagu leeyay waa inuu daabit noqdaa macnaheed maxay waa inuu ama laabta ku hayo oo u xifdisan yahi uu mutqin yahay xifdigiisu sugan yahay oo uu laabta ku xifdisan yahay cilmigu sido ee uu warinayo ila riwaaya inu marti uganahay soo ma ama waa inuu kitaab ku xifdisan yahay oo cilmigaas uu dabdiyey waa inuu qortay oo uu xero ugu jiro saasuu ohan jiray macalinkeygu cilmigiisi waa inuu xero ku jiro xero kutub wax ku qortay oo wax ku warinayo oo waa inuu leeyahay ka waran ninka iska soo fadhiistaa an waxba xifdisanayn kitaab namasita waxbana ma xifdisana kaasi hadhowta warkiisu wargalaan mu noqonaya ya laysa cindahu dabdu sadrin wala dabdu kitaab ha walaa dabdu kitaab nacam dabdu sadrin waa maxay waa markaa intaad dusha ka qabato cilmigaad haysay saacadda u baahatay aada soo daynayso muxuu ku guri sheekhu wahuwa an yuhbita waa inuu sugo maa samicahu wixii uu maqlay bixayu yatamakanu sheeruu keeni karo bixayu yatamakanu waa inuu gaadho heer uu hanti u uheli uu awoodi karo oo uu ka farabuuxsan karo min istixdaarihii inuu soo soo dariishadu keeno wariyo mataa shaa markuu doono dabdu sadrin waxa weeye xifdi buu aada ugu dadaalayaa oo wuu ku celcelinayaa ilaa iyo uu shay sugmay oo aan dhaqaaqaynin noqdo oo mar allaala markuu isiraao daliishana dhab uu soo siinay ummaddan islaamka ilahay waxyaabuu ku fadilayna waxaa ka mid ah waa ummad cilmigeeda laabaheeda ku haysato diinteeda xifdisan bal huwa aayaat bayinaat ayna huwa bal huwa aayaat bayinaat fi suduuri ladiina uutuu lcilma mid muafaliinta ka mid a oo gaar ah ay ka jajaban tahay ya ayaa shir wuxuu ka dhex yidhi muslimiintu kitaabkan ay aadka u ciseynayaane qur-aanka ah niman yahow gebigiisaba lacagaynu ku bixino inooba soo iibiya wax alaale waxaa kitaab qur-aan daabacan soo qaada ya mid isaga caqli dhaama laakiin gaalnimada walaala ku yihiin waa mima waa min miman maradu cala lkufri gaalnimada kuwada wada xoodxoodheen ya ayaa wuxuu ku yidhi waarna qaamus waar maxaa dhacay wuxuu yihi de maxaa weligaaba kitaab iibso halkii ku sidaan buuhi halka halka seed oo dhan mastiigad bad halkan marin ya bal huwa aayat bayinaatun fi suduuri ladiina uutuu lcilma xifdigaasi waa ilaahay mucjiso iyo malako iyo iyo khayr ilaahay uu siiyey ummata nabiy calayhi salaatu wasalaam haddaad adigu isleedahay qur-aanko keliga xifdiyeenna isagoo qiraa'adkiisi kala duwan yahayna xataa axaadiista rasuulka sala allahu calayh wasalam ee aad aragtay kutubta ku aragtay rag baa sida faatixada aada u taqaano u yaqaana waa laga yaabaa ina tiraa raggaasi rag tegey bay ahaayeenoo hadda cidina hiigsan mayso wariyaa qaar maanta jooga xifdisan oo bukhaari xadiiskaad soo qabataba sanadkiisu akrinaya muslim xadiiskaad soo qabataba sanadkiisuu sii daynaya ya bal kutub kale oo badan youtubeka ku jiraan dad ilaahay diintaa ku karaamayay hmm. waay midbaa beri wuxuu sheekh anaga waxaanoo magaca xifdin karayn markaasa ku ori imise awoaab tirsiinaad haysa de manaa dhowr iyo toban de waa intaasoo la xifdiyo maan ku tanba waad xifdide ya odayaasha magacantoodu qariibka yihiinba waad xifdide ma garata maxaad u xifdin weyday rawaadii xadiiska wadabtu kitaabin weeyaan wahuwa dabtu kitaabku siyaanatuhu waa inuu kitaabkiisii ilaaliyo ladayhi agtiisa waa inuu ku ilaaliyo mundu samica fiihi maalintuu cilmiga ku dhigtay laga bilaabo mundu samica fiihi maalintuu kitaabkaa cilmiga ku dhigtay laga bilaabo wa saxaxahu oo uu weliba jeegaraystay ilaa an yu minhu ilaa uu ka warinayo kitaabka uu wax ku qortay maalintuu wax ku qoray laga bilaabo ilaa maalintii uu warinayo cilmigii dadka usii sheegayay kitaabkiisaasi waa inuu agtiisa yaallo oo uu ku xifdisan yahay weliba waa inuu kitaabkiisaasi markuu wax ku qortay kitaabkii sheekhiisa uu aad iyo aada ugu eegay oo uu waxa weeyaan la jeegeleeyey muxadisiintu waa cajiib cilmiga markay qoraan kadib waxay samayn jireen waxa la dhaha muqaabalo oo inoo iman doonta oo cilmigii uu qortay iyo wuxuu isu jeegaraynaya cilmiga walaaladii qoreen kelmadii may ka tagtay ma mid zaaid uu qoray ma mid buu qalday si uu uhubiyo kitaabkiisa iyo wuxuu isu jeegaraysanaya kitaabka sheekh maaragtaada muqaabalaa la yidhahda markuu muqaabaladaas sameeyo kitaabki xifdinaya kitaabkii kuyuu togaya uu ilaalinaya muxuu ka ilaalinaya in intuu mid ka qaado waxoogaa u dusiyo ugu qoro ah, kitaabkiisu maaha idaacad wareegta oo maalinba mid haysto ma fahamta maalinba mid haysto ragga qaar baa saa lagu jarxiyey marka waa sidaas halkaana waxaynu ku fahnay maxaa cadli looga jeeda maxaa dabdi looga jeeda shuruudda shantaa ee xadiiska saxiix ay leeyahay iyadoo iyadoo kala dhigdhigan oo marba mid aynu wixii didkiisa ahaa baranayno ayay iman doonaan laakiin maanta waxaad haysaa xadiiskii maqbuulka allabuu ah qaybsamay saxiix iyo xasan saxiixiina wuxuu qaybsamay saxiixun ligayri iyo xasanun ligayrihi cafan saxiixun lidaatihi iyo iyo saxiixun ligayrihi halmaan hadal kuma jiray tiraa soomaalida xasankuna wuxuu qaybsami doonaa xasanun lidaatihi iyo xasanun ligayrihi caddi maxaa looga jeedaa waa fahani dabdi maxaa looga jeedana waa fahani waadix ikhwan subxaanaka allahuma bxamdika la ilah illa anta astaqfiruka atubu ilayk